bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وsaxbih aجmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii soddon iyo sagaalaad ee ka mida min kitaab الnikaax wa tawaabicihi aw lawaaxiqih sheekhu wuxuu ihi kitaab الridaaci aw الradaaci rada in la kasriyana way bannaan tahay in la kordhabana way bannaan tahay الradaac aw iridaac luqatan waa ismun limasi thadyi lishurbi اlaban waa in naaska la nuugo iyadoo markaasi caano laga doonayo ismu limasi thadyi lishurbi labani luqatan wixii marka uun ka baxa baabkaana waa uun wax ka tasarufay halkaasoo ka dhaqaaqay un weeye amaa istilaaxa istilaaxu istilaax laysku waafaqsan yahay ma jiro nin walba axkaamta ridaaca asagu uu ka aaminsan yahay ayuu ku salaynayaa istilaaxiisa ayuu ku salaynaya marka annaga shaaficiyada ah marka la soo gaabi waxaan u naqaana ridaac u naqaan waa wusuulu labani aadamiyatin baaliqa wusuulu labani aadamiya baaliqa wusuulu labani aadamiyatin baaliqa infasala can xayaatiha ilaa jawfi aadamiyin qabla alxawlayn calaa wajhin makhsuus sidaasaan dhahnaa annagu sidaasaan idhaha waa maxay waa wasuulu labani aadamiya haweenay aadami ah caanaheedii oo gaadha haweenaydaasoo baaliqatin qaangaadha yacni ay dhici karto inay qaangaadho infasala caanaha markaa laga hadlaya caanuhuna waa inayn caano infasala socmay canhaa xaala xayaatiha inta iyadu noolayd ka baxay ama laga lisay ama laga nug wusuulkii baad u laaban marka xaggey caanuhu gaadhayaan ilaa jawfi aadamiyin oo ilmihii yaraa loo jeedo qabla alxawlayni calaa wajhin makhsuus sidaasaa anagu marka ka dhignaa tacriifka shaamilka ah liaxkaami اridaac aw iradaac kitaabu radaac aw iradaac markaan u gudubno adiluu baabkuu leeyahay arkaanna waa leeyahay shuruudna waa leeyahay qawaacidna waa leeyahay ama adiladiisu adilo badan buu leeyahay qowluhu tacaala baa u ah wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca iyo fain ardacna lakum faatuuna ujuurahuna iyo waummahaatu nisaa'ikum waummahaatukum ulaatii ardacnakum waahwaatakum min aradaaca ayadahaasa asal ah axaadiiii dhowrka ahayd xadiidkii caaisha marfuucan yaxrum min aradaaci maa yaxrumu min alwilaada kii bni cabaas fi صaxiixayn yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min annasab iyo xadiidka um اlmuminiin caaisha ee ku saabsanaa xafsaa usoo galay nin gurigii iyagoo nabigu uu jooga ayaan maqlay ta guriga xafsa nin ka hadlahaya markaasaa nabigu nabi alla waxaan ku ihi nin baa gurigaadi ka hadlaya waa side markaasuu nabigu wuxuu nabi alle waxaan u malaynaya inuu hebel yahay hebelkaana waa maxay waa nin xafso adeer u ah caanahay nuugtay ninkii iska lahaa walaalkii wey marka waa adeerkeed oo mina radaaca tahayib aabbaheed ma ah aabbaheed min aradaaca walaalkii weeye markaa de waa adeerkeed ayada caaishaa bacda maa unzila alxijaab xadiidkeedii waad garanaysaan nin la odhan jiray aflax oo akha abilqucays ah nin abulqucays la yidhaahdo islaanuu qabay ayaa caaisho nuujisa ninkaas islaantaa qabay walaalkii ayaa caaisho maalin u yimid oo axkaamu ridaac yaqaan oo garanay markaasuu dama caasho inuu soo galo markuu iidanka weydiista kadib markaasay tihi ii soo geli maysid maxaa yeeley ajnabaad iga tahay wuxuuhi adeerkaa baan ah walaalkii caanihiisii ayaad nuugtay adeerkaa baan ah way fiijisay nabigay u sheegtay hawshi isagaa kaa saxnaaba nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa adeerkaa waxay tihi caaisha nabi allow walaalkii caano uu leeyahay islaanuu irmaaniyay baa anigu nuugay haddii cidun waxay noqonayso waxaa waxay noqonaya ninkii islaantaa qabay wadaadkan kale aflexe madaxa bannaan caanakiisaa ma noogin ima dhalin wax ii gala ma jiro see adeer iigu noqday hadduu kan aabbahaya xagga radaacada walaalkiina waa adeerka axaadiidtaasaa baabka ah adilada daliilka marka saddexaad marka sunnada iyo kitaabka laga soo tago waa ijmac lmuslimiin ridaaca axkaamtiisu khilaaf hoosaa ka jira amaa guud in ridaacu uu yahay muxarim ridaacu nuugmadu inay maxaramyo keenayso oo ilmihii la nuugay ilmihii wax nuugay islaantu nuuga hooyadii tahay xaaraanna ay ka tahay nikaaxina uu xarimayo maxramnimona uu sugay waa masalaة ijmac tafaasiil hoose iyo fuqahadu isku khilaafsan yihiin arkaanta baabku kitaabku wuxuu ka kooban ilaa saddex fasal fasalka koobaad wuxuu ku saabsan yahay fii arkaani aridaac ridaaca arkaantihiisu marka la soo gaabiyo cindanaa waa saddex waa saddex rugniga koobaad waa almurdica nuujiso haweeney wax nuujiso waa in la helo haweeney wax nuujisa waa in la helo quyuud bay leedoo matni uu sheekhu ku sheegi doonaa insha allahu tacaala rugniga labaad waa allaban laban caano waa in la helo la noogo islaanna noogo iyo wixii laga noogay oo ah waa in la helo caanahaasna quyuud ayay yeelan doona waa gaari doona rugniga saddexaad waa almaxal maxalkii iyo goobtay caanuhu degi lahaayeenna waa in la helo oo waa macidatu sabiyi alxay cindana waa calooشha ilmaha yaree nool macidaة sabiy اxay ayaa maxalki ah ayb isaguna marka macidaة sabiy اlxayi wamaa fii macnaha macidada waxbaa la mid noqon doonoo sanka lagaaga shuba iyo adoo lagugu qulaamo iyo haddii tuubo lagugu siiyo beeb lagugu siiyo waxaasna waa maxay waa maxalkii ay caanuhu degi lahaayeen arkaantu marka kale ka warogo yidhaahda waa murdic iyo murdico iyo eh, iyo saaxiibulaban iyo laban aada marka saaxiibulabanku in laga dhiga axkaamta ridaaca uu leeyahay iyo siraayada gudbigu uu gudbahayaa ka fiican marka eh, qaabka eh, hazaali uu maray asagana muratibka madhabka ah wadaadaha dambu dhan asagay ka qaateenba madhabka waagiisa hore fusuushiisi iyo abwaabtiisi iyo howlihiisu waa isdhexyaacay laakiin asagaa tartiibiyey kitaabkiisa albasiid kitaabka weynaa ee sheekhiisu qoray nihaayaha imaam alxaramayn waa bad weeye isdhex taagan isagaa tartiibiyey kaana saaxiiba dakaa wuxuuna mutafanin ku ahaa talkhiiska iyo tartiibka mawaadiicda iyo tasasul afkaarka marka basiidkiisu waa muratab wasiidkuna waa muratab wajiiskuna waa muratab shaaficiyu wixii marka ka dambeeyey bay tartiibka asaga ka barteenba marka wuxuu u gudbay xataa a'immada madaahibta kale maalikiyo tartiibkooda kutubta fiqiga ay tartiibiyaan khazali bay ka qaateen saa darteed ibnu shaash almaliki saaxib aljawaahir athamina calaa fiqi caalim almadiina waa calaa namat alwajiiz calaa namat alwajiiz bal xuruufta khazali buu soo qaataa wa qaala shaaficiyu meeshaaid wuxuu u bedelaa qaala maalik alfaadana wuxuu ka dhigaa alfaadi khazali marar badan <laughs> tayib marka waa tartiibkaas isagaa ku fiican isaga tiisaa ka wanaagsan in la yhado arkaantu asaasiga shuruudda mooyeen waa laban iyo labankan meeshuu degi lahaa oo maxalkii ah oo macidat sabiy wamaa fii macnaaha ah iyo murdicadii labanku ka iman lahaa saddexdaasaa arkaan wixii kale waa axkaam iyo shuruud saasay ku roontahay haddaynu u gudubna qawaacidda baabka qawaacid badan buu baabku yuu ku dul wareegaya qayb badan waad soo marteen qaacidada koobaad iman doonta fasalkan kusoo noqnoqon doonta kitaabu rida waxaa ka mid ah, ashaku fi اsababi wاshari yamnacu taratub اlmashruuc in badanna waynu soo celcelinay bal si looga qabsado ay u dagaandegto waxaa ka mid ah maqaasida qur-aanka mowduuca in la celceliyo qisada la soo celceliyo ujeeddooyinka loo soo celin waxaa ka mid a ah litarsiikh iyo macnaha inuu kaa daadego oo uu sugnaado marka ayaa ka mid a ah, marka ashaku fi sabab sababkii xukumkan keeni lahaa ama shardigoo laga shakiyo yamnacu taratuba almusababi wاlmashruuc wuxuu diidayaa oo in la helo xukumkii waa ma dhici karto mashruudkina lama helayo maxaa yeele waxaaba laga shardiyey laga shakiye cafwan wixii keeni lahaa dhaliyihii xukumkan dhalin lahaa haddii laga shakiyo xukun ma jiro wey الشhك في السبب والشharط يمنع تaرaتبa المashروuط والمسبب marka sidaa wey adugu qaacidada macnaha doonta ka cabir muhiimaddu waxaa weye in Uh, siiqada doonta ka cabir baan ujeeda lafigaa doonta iyo weedha doonta adeegso laakiin nuxurku waxaa weeye mar haddii sababkii iyo shardigii xukumkan dhalin lahaa laga shikiyo taa macnaheedu waxaa weeye xugum ma jiro xugum ma jiro maxaa baaqi lagu noqon asalkii asalkiibaa baaqi lagu noqonay qaacidada labaad ee iman doonta insha allahu tacaala furuucdeeda waxaa ka mid ashaku fi lmaanici laa aara lahu ashaku fi lmaanici laa aara lahu haddii laga shakiyo maanicii laga shakiyo inuu jira iyo inuusan jirin waxaa weeye raad ma laha ka soo qaadi inuusan jirin kaan lam yakun waad ka soo qaadi qaacidada saddexaadna waa qaacidadii ku saabsanee taxdiidka wixii aan maa lam yuxad biluqati walaa bisharcin rujica fii taxdiidi ila alcurfi qaacidada la odhan jiray wey macnaha aan sharcigu xadaynin luqana aan lagu xadaynin qadaridiisii iyo koobidiisii iyo ururintiisi waxaa loogu laaban dhaqanka iyo curfiga caadada maa lam yuxad fi lugati walaa fi sharci rujica fii taxdiidihi ila alcurfi waynu gaari doonaa qaacidada shanaad iyo ma aqaan inay ahayd tii tii afraad khiaab اlwadci khiaab اlwadci laa yushtaratu fiihi اlcilmu wاlqasdu khiaabka khiaab اlwadciga loo yaqaano khiaabka laba qaybooda takliifi iyo wadci buu noqdaa takliif iyo wadcina hadda waxaad ku soo marteen waraqaadkaad ku soo akhristaan aniga hadda ima weydiin kartaan khitaabka asaga laa yushtaradu fiihi alcilmu wاlqudra inaad garanayso shaygii ama aad eh, awoodo ama aad u qasada lama shardiyo khaasatan qasadkaada inaga khuseeya waxaan gaari doonaa nuugma aan loo qasdin oo xukum ku hirgelay nuugma aan loo qasdin oo xukumkii xaggana u ilaahay baa isku xidhay oo nuugmo ka la helo axkaamtan ka ratibay ridaac haddii la helo xukumkanaa ku xidhan weeye sabab iyo musabab baa rabbi isku xidhay asbaabtuna waa min khitaabi اlwadci kadalika الshuruud wاlmawaanic waad soo marteen marka khitaab اlwadci laa yushtaradu fiihi اlcilmu wاlqasdu ilى aakhirihi midna waa qaacidadii tashanaadda qaacida mid aad soo marteen weeye itibaacu اlalfaad wamuraacaat اlmacaani itibaacu اlalfaad wamuraacaat اlmacaani aad soo marteen marka ma lafdiga iyo shayga muctaadkaabaa la raacahaya mise macnaha iyo nuxurka meesha ku jira la qoraansanaya aduu intaas hadda ka xusuustaa inteena ku jira darsigan waxa laga yaba inay qawaacid kale yimaadaan oo fiqiyaad kale ah sheekhu wuxuu yidhi innamaa yahbutu nuugmadu waxay ku sugnaataa bilabani imra'atin haweenay caanaheed haweenadaasoo xayatin nool taasoo balaqad gaadhay tisca siniina sagaal sano gaadhay waxaa looga jeedaa ay dhici karto inay qaan gaadhay taxtamil albuluuq haweenay inay qaangaadha ay dhici karto caano ka yimid ayuu ku sugnaadaa ridaaca ku sugnaada inamaa yahbutu bilabani imra'ati haddii la yidhi wuxuu ku sugnaanhayaa caano haweeney caano meesha la yidhi waxaa baxay waxaan caano ka ahay haddaad haweeney hilibkeedaa cunto hooyadaa ma aha cidikeeda haddaad laqdo hooyadaa hooyadaa ma aha timaheedii haddaad cunto waxaa weeye ama laqdo hooyadaa ma aha laban haddii la yidhi waxaan caano ahayn baa baxahay ayb xikmada laakiin haddii lagu cilayo xukumkaani waxaa waajiba ah cad ama qayb ka mid a ah haweeney ninkii la qeyb cunaa inay noqoto hooyadii lannu cilladu waxaa weeye maadaama caanuhu ay yihiin qayb iyo gabal ka mida ah hooyada ttikunuujisasaasay hooye kugu noqonaysaa sida mid ku dhashayba maadaama manideedii iyo gaxanteedii lagaa abuuray jusiya kugu jirta gobol baa kugu jira canuhuna waa jus ka mida min almara ah. idan aljusiyatu kaljusiya labada gobol waa isku mid manida iyo caanuhuba waa jusaani min almara ah. saa darteed waxaa tahay badca iyo qica tahay minha xikmada markaan fiirino haddii ay halkaa la fiiriyo hadaba cad ka lug laga gooye ama cad ka mida haweeneyda ninka laqay cuna wuxuu la mid yahay nin laqay gabal iyo qayb ka mida haween waa inay hooye u noqoto saa darteed alxukmu laa yucallal biاlxikma wainamaa yunaatu biاlwasfi wاlcila cilada oo ridaaca ah ayaa xukumka ku xidhan yahay marka jus-iyo lagu koobay weeye xariimkeedu uu yahay ridaac cilaة اlxukmi waa jus-iyo xariimuhaa uu yahay wadaabituha aridaac ee ma aha muطlaq اljusiya muطlaq اljusiya haddii la ninka ciddi hooye laqay islaan laqay wuxuu u noqonayaa wiil buu u noqonayaa iyadna hooye u noqonaysa marka yaa lagu khaldamay meeshaas ayb inamaa yahbutu ridaacu bilaban imra'atin imra'atin baanu nidhi laban waa garateen imra'a maxaanu nidhi waxaa ka baxay nin hadduu caano yeesho ood nuugta ka war imaam shaafici wuxuu ku sheegaa fii bacdi kutubihi in haaruun arashiid majliskiisi baan fadhiistay buu i asagoo u fadhiyo nin ilma nuujinayo ninba intay naasa ka soo dhaceen buu caano yeeshay kadibna ilmuba nuujinhayo marka labnu rajul macno ma laha wey xaggeen ka qaadanay inaan labnu rajul macno lahayn waxaan ka qaadanay alfaati qur-aanka wlwaalidaatu yurdic wlwaaliduuna lama dhihin baan leenahay wlwaalidaatu yurdicna awlaadahunna waxa wax nuujinaya dumar wax dhalay buu ilaahay ku sheegay wixii kaa ka baxsan xugum ma qaacidada aad soo marteen bayna oo hadda inaan baraarujiyey waa iska hafay waxay ahayd qaacidada soo marteen in badan ayd eh, alxukm idaa culliqa bismin yajibu taxqiiqu madluul ismi luqatan haddii xukumka lagu xidho magac magaca waa in la xaqiijiyo la sugo wuxuu noqonayo ama tusayo min xayu lua min xayu luqa tii weeye marka marka wuxuu leeyahay wlwaalidaatu yurdic waalidaad baa la waxaan waalida ahayn oo waalid ah, meesha ma soo gelayo haweeney wax nuujisoo dhadigaa laga hadlay qur-aankuna ka hadlay waxaan dhadig ahayn dumar ahayn meeshu kuma jiro wey aaniyan curfigii iyo machuudkii baa la raacaya machuudkii curfigu mxuu inay dumar wax nuujiyaan rag meesha shuqul kuma lahayn ayb ayb maxaa tiri sheekh adiga waxaa weeye hanjabaadii digniinta kuma soo garin baan u malaynay ayb su-aashaa kadib waxba ima weydiin kartaa gabadho weligeed inuu la guursanin oon lacag marin oo say ku dhalatay hadday caano yeelato ku nuujiso waa hooyada marka baabu ridac marka la marhayo waxaa suuro galaya hooyo bilaa aabo hooyaad yeelan kartaa bila aabbaah aabbaad yeelan kartaa baabu ridac bilaa hooyoah ayb marka waynu gaaraynaa baabu ridac waa ka duwan yahay abwaabtii kale insha allahu tacaala bilowni imra'atin xayatin nool xayati nool wa inay nooshaani nooliisana waxaanu ka qaadanay waxaan leenahay labanulmeyt hadde xurma ma laha ayaduna murdaca ma noqon karto yurdicnaa la inay wax nuujiyaan baa wa ummahaatikum ulaatii ardacnakum baa la yidhi dhimatay oo halkaa taallo oo dogob iyo qolof yaallo ah haddee kama suurogelayo marka saasaan oga boodnay laakiin min xayu nadar waa masale laga xoog badan yahay masale laga xoog badan saas abu thawr abu thawr iyo awsaaci abu hawri awsaac iyo ibn اlqaasim iyo xanafiyadu wakhtaar ibnu mundir waxay leeyihiin muhimadu waa caanaha muhimaddu waa caanaha maamadii oo nool haddii caana laga liso kadibna ay dhimato litirka caanaho meeshan yaalla wiilkii lagu habo ilaa shan goor oo hooyadii islaantii dhimatay shalay ayaa maanta hooyo u noqonaysa ayib haddii markay dhimatay caana ku taagan gabadhi la laga liso kadibna wiil iyo ilmo la siiya caanahaana bacda mowtihana waa wiilkeedii asna waa hooyadii maxaa yeeley shaaricu caanu wax ku xidhay hawshan noolida iyo geerida ah waa iska istimbaaaad iyo ijtihaadaad aan nascad lahayn muxarimku wax xarimahaya waa caana ka yimid haweeney kownaha ay nooshahay ama aysan noolayn waa nadar kale u baahan <laughs> ijtihaad u baahan wey khaasatan qolyaha labanka wax ku xidhay dumarka ka imanayaana ka xoog badan marka usuusha la fiiriyo lanno ridaacu waa min baab khitaab اlwadci waa sabab waa sabab sababkii haddii la helo fi اlwafaati wa bacda اlwafaa qabla اlwafaa waxaa wey xukumka in lagu xidho ayaa sawaaba sadr mundir xoogo waa yaraha naqdiyey wadaadaha xanaabilada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada waa ku naqdiyeen masalada almuhim annagu waxaanu isha ku qabannay ficlu lmurdica ayaguna waxay fiirinhayaan xaqiiqat laban waa intaas annagu waxaan le caano hooye ka imanaya falkana ay fuulinaysaa asal in la ictibaariyo ah allaahuma inay suurogeli weydaba mooye ayaguna caanihii rabbiga ku xiray ayay fiirinayaan taasoo balaqad gaadhay tisca siniin ee taxtamil buluuq sagaal sano gaadhay sagaal sano gaadhay waxaa looga jeedaa de ilma aan caana ka suuragelayn waa naadir naadirna xugum ma laha idan wixii machuuda ee la yaqaanay xilligu qur-aanku nabiguna noolaa saxaabana yaqaanee kaasaa ridaaca ridaaci buu ka suuragalaa gabadh sagaal jir ah oo markaa qaan gaadhay oo caana yeelatay ama dhashay ayaa wax ka suuragala halkaasaan marka la marayna labtirkeedu waa iska ijtihaad in sagaalka lagu xidho ama la shardiyo waa masala u curfigii muctaadkii marka curfigii muqaarinka linusuusna aw likhitaabi shaaricna waxbaa lagu yar eega walow xalabad hadday listo walow xalabad hadday caanihii listo wey haddaba fa uujira lagu qulaamiyo bacda mowtiha intay dhimatay kadib xarama ridaac buu sugayaa filasax qabsan caanihii bay gabadhu listay naaskeedii bay ka listay fa uujira sabiyu wey lagu qulaamiyey wajuurku waa wixii afka lagaaga shubo markaad matale xanuunsatoo kale ama aadan liqi karin oo kale waxa lagugu qasbee afka layskaga shubaa la dhuntal bacda mowta bacda mowti اlmurdica ama bacda mowti saaxib اlaban xarama xarama caanaha asaga ah ay xarama اlwujuur wujuurkaasaa taxriim keenaya muxuu keenayaa in ilmahaasi caanaha lagu qulaamiyey uu yahay wiil u yahay kii caanaha lahayd wiil u yahay asna ay hooye u tahay ayadna ilasax haddaynu qabsanno maxaa yeelay caanuhu ka soo socmeen baan leenahay iyadoo mukalafo ah oo caanuhuna xalaal yihiin oo ay muxtaram yihiin xilliga wax lagu qulaamiye dambe ma eegayno alcibratu waa maxay cinda alinfisaal caanuhu marka naaska ay ka yimaanayeen islaantu ma noolayd haa caanaha muxtaram ma ahayn ha oo daahira nafsa shay wixii ka dambeeya kushubidda dambe iyo adaha iyo fulinta waxba eegi maynaan leenahay muqaabilku wuxuu leeyahay abadan wuxuu eegahayaa cinda alwujuur buu fiirinaya wuxuu fiirinayaa infisaalkii caanuhu goormay soo socmeen isnaan nool baa iska lista ama laga lista muqaabilku wuxuu leeyahay goormaa lagu shubay oo lagu qulaamiyey bacda almowt marka xaya ma xaya ma aha isla nool ma aha macnahaasuu marka eegaya aan iskaga tagnay wuxuu uhi walow jubbina haddii la garhooriyo caanihii jubbina jubni laga dhigo gabadha caanaheedii laga soo lisay ayaaba la fadhiisiiyey ama intii dab lagu qabtay baa laga saaray subagiiyo dhacaankii caanaboodha laga dhigay walow jubbina haddii la canaboreeyo ama la fadhiisiiyo ama kalbay iyo garoor laga dhigo ayib ow amase nuzica laga siibo minhu caanaha xaggiisa zubdun burcad laga siibo tii sidii ciirta la lulay caanihii badnaa ee gabadha laga lis ayaa subag iyo dhita xagga laga dhigtay caanihii oo ciir ah ayaa wiilkii la siiyey xarama asaguna wuu xarimahayaao waa caano caano weye bimacnaa caanuhu inay sidii lagu lisay yihiin shardi ma ahow sifaday doona ha yeesheen ha la engejiyo dareere ha noqdeen laga saaro subagii ha loo daayo waxo dhan waa isku mid maxaa yeele canaa la helay juz iyo gabal ka mid a ah haweenaydan ayaad liqdood calfatay oo dheefsatay oo jidhkaada galay hilibkaaduna ku koray dhiiggaaduna ku tarmay macnahaasaa marka eegayna iyo ciladu nabiga ku xidhay xadidka fi saxiix inama aradaacatu min almajaaca nuugmadu waa midda gaaja wax ka tarta bimacnaa ilmuhu markuu gaajoodo naas baa afka loo geliyaa waa la kadibna waa ku seexdaa laakiin nin weynoo agooraysa markuu gaajoodo bariis iyo hilib iyo baastuu qaadanhaya iyo hawlo kalu aadahaya naas kuma qancahayo naas cidduu waxtariyo nuugmo inama radaacatu min almajaaca ayib taa waa garateen baan umaan iskaga tagno waxaa weeye mid walba waxaa ku hirgala weeyo dheefsi lixusuuli takadi bihi kii laga saaray zubdadii kii la garooriyey ama la fadhiisiyey kulli waa un caano sifaadkiisibaa isbedelay mooyeen caanuhu waa caano maayciir hadda dad cabtiy haddaad day cabto waa un caano sooma hadda inagu suusac ma haysaa baad leedahay iyo caano dhaya ma ma haysaa waa un caano waxaad waddo walow khilita haddii lagu daro walow khilita allaban caanihii baa lagu dheehe wey bimaa'icin mid qoyanoo dareero kala bimaa'icin waa miaal ee ma waa miaal ee ma aha walow khilita allabanu bijaamidin waa la mid gabadha laga lisay ayaan boosho ku qoysana maala ama masagaa loogu koosaaray kii yaraa ama shurbad markaasuu fuuday oo fuuqay waa nafsa shay budaa loogu daray daawaa loogu dawaa loogu daray bimaa'icin shardi ma aha ee waa miaal bay oga jeedaa walow khilita labanu caanuhu haddii lagu dheeho oo lagu barxo bimaa'icin dureero kale xarama caanuhu way xaaraam yeelhayeen ama khaliidkaa xaaraam yeelhayay ilmaha asagaa in halaba alabanu biyuhu caanuhu hadday ka bataan cala alkhaliiqi wاlmaayici kii kale hadday ka xoog bataan ayb masaladaasu marka u gudbo waa masaladii kusoo marteen kitaab الطahaara masalaة الاstihlaak واlاstixaala farqu bayn الاstihlaaki واlاstixaala istihlaagu waa maxay shay shay intii lagu daro asagoo maadadiisa ay joogto ama itamiskii canaasirtii weli ay joogaan in laga siidceliyo laga xoog bato wey maalan hadda cagadda biyaha ah yaa in yaroo kaadi a tis lagu siiyey si walba daynu u egna kaadi ma muuqato laa ur walaa dhadhan walaa midab laakiin waxaan yaqiin u hubnaa in kaadi meesha ku jirto oo hadda haddii la geeyo laboratory la geeyo oo la faxsiyo oo la baadho waxaa ka soo baxaya maadadii kaadidaha meesha ka soo baxaysa iyo icedkeedii iyo xumaanteedii meesha waa laga helaya telescob haddii lagu fariyo mijhar mukabir waxweyne in la arkaaba laga yaabaa ka maxaa loo yaqaanaa istihlaag shaygii waa laga xoog bata mooyeen weli wuu nool yaha asagu wuu jiraa ee ishaan qabanaynin lamana uriyo dhadhankan laguma dareema laakiin meesha waa ku jiraa baaldi weyn oo caano ah in yaroo khamra haddaynu tis ku siinno canaasirtii khamradu meesha waa ku jiraan liannahu istuhlika ay quliba calayh ka waxaa leeyahay istihlaag baa la yidhaahdaa waad soo marteen ama alistixaala waa maxay waa in shaygii dhannaa isbedelo oo maadadii uu ahaa intuu ka guura maaddo kale u noqdo in badan waxaan kusoo miaalinay saalada xoolaho kale maalan haddii la gubo oo dab la qabadsiiyo oo la shido maxay noqotaa dambas bay noqotaa dambaskan hadda hadda aynu hayno iyo haddaa markay saalo ahayd ma bay ur iyo dhadhan iyo midabba horaan hadda waa maxay waa waa dambas saa darteed daahiya waxay dhaheen wakadalika alxanafiya saxarada dadka haddii la shido oo dambas laga dhigo waa lagu gebagabaysan karaa bay dheheen leesh istixaalaa ku dhacday istihlaag ma ah istihlaaga hadda dad saara u fahantaan daawooyinka la cuno waa aragteen baan uma daawooyinka la cuno waxaa lagu odhanayaa intaasoo intaasu ka kooben markaas waxaa ku jira boqolkiiba zero pointy ku jira maandooriye ah boqol kiiba ku yeeli maayo aad buu u yaryahay laakiin waxaa lagu sheegay weli inuu joogo haddaad cunto shaygaa ku sarqaami maysid dhadhanka maandooriye ma dareemaysid ur ma aragtid mida ma muuqdo laakiin wuxuu ku yihi wax soo qoray maadadu meesha way ku jirta haba yaraate kaa maxaa loo yaqaanaa istihlaab ka asagoo xaaraan buu keenaya intay doona khamradu hala ekaato mayd bakhtigood xaydha doofaar intay doona hala ekaato marba meesha hadday ku jirto shay xaaraan baad cuntay hada huwa alistihlaab ama alistiaala ama alistiaala waa in soo sheena ila tahay jallaalada neefka nabigu saxarada iyo waxaa ka daba wuxuu caanihiisi iyo hilibkiisa baa layska ilaaliyo ayadoo istiaalo waliba dhacday iyadoo waliba istiaalo dhacday waa hawl khatara hadda magaalooyinko kale bulaacadinay siwijkiina biyaha ka socday qashinkaadin wiiina meel lagu ururiya kadibna waa la filtareereeyaa mineral water baa laydinka soo dhigaa ood cabtaan warkaas soo ma haysaan meelaha biyaha xaryadda biyaha macaan ku yaryihiin badda khadhaadh ee cusbada fadhida ah ayaa intii mashiin la geliyo oo la filtara oo laga shaqeeyo oo cusbada iyo wixii badnima laga saaro ayadoo xareer aad moodaa suuqa la keena markaasoo kale maistihlaag baa dhacay mise istixaala dhacday waxa hadda aynu ka hadlayno masalaة اstihlaak wey masalaة اstigla masalaة اstiaala maaha istiaala hadday timaado meesha ridca ma yaallo meesha intii la shido in bir loo bedelo birti intii la shido in biyo laga dhigo caagga intii la majuujiyo in laga dhigo saabuun nooc kale ah yani markaa waa istixaalo sheega dhannaa wuxuu ka wareegay siduu ahaa si kalu noqday meel baad ku saxarootay roob baa ku da-ay cambuulaada cuntay dheeli baa ka baxday dheelidii sabuul bay dhashay sabuulkaa ka warrama aw jaamacay la cunahaya <laughs> maxaa yeele istiaala timid wixii waa isbedelay meeshaan alaabbaad dhigtay alaabtii roob baa ka shaqaystay roobki wuxuu ka soo meesha dheelli dheelidii sabuul bay dhashay markaa ka warraba haddaad ursato dheelidii sida geladii bay u carfaysaa haddii la xuquuqdo waa geello quman laakiin maxay ka soo jeedaa <laughs> saxaray ka soo jeedaa marka istixaala la yidhaahdaa shay shay hawlshiisa iska bedelay oo qaab kala noqday minidaa ka mid a islaam baad u galmoon biyi yaraaye kaa dareerahayay ruux weyn oo madax weyn bay noqonaya idinkiina hadda meeshu fadhiso istiaala idinkuma jirto maxayna asal ka nimid min sulaalatin min maain mahiin kadib dadka waaweyn ee socdo qulqulahay awoodda rabbiga subxana wa tacala iskale waxay yadeen wareerinina wuxuu uhi sheekhu walow khulita haddii lagu dheeho ama lagu daro caanihi bimaa'icin dareero kale waa miaale xarama in halaba labanu hadday caanuhu iyo marka laisu firi wax kale lagu daray caanuhu xoog badan yihiin oo midabkooda muuqdo dhadhankoodii la dareemayo maxaanku dhahayay urkoodii la dareemayo marka istilaag baa jira istilaag xataa ma dhicin isagaabaa aalib ah isagaa markaa haalib ah qiilka dambea marka iman doona hawshiisu muxuu idhi wuxuu idhi fain quliba haddii caanihii laga xoog bato waa istilaaggii aan marka usii aranaya saad u fahamto fain quliba caanihii haddii laga xoog batoy maayici kale iyo shee kale lagu daray baa ka xoog oo midabkoodina qariyey dhadhankoodina qariyey urkoodina qariyey oo wa shariba alkulla wixi o dhan isla heensado wiilkii ilmihii yaraa caanihi baa shurbad loogu daro meeshan shurbad iyo mushaarihi uujin baa muuqata uujin baa meesha caanaba lama arko furuq buu siiyey caanihii iyo uujidib iyo mushaaridu waa isla cab wsharaba kula wuxuu dhan u wada cabo qiila waxaa la yidhi aw ilbacda ama mushaaridibu barka cabay barhna waa reebay xarama fi ladhari labada suuraba qiilka iyo qawiga ka horeeyaba caanihii qayb ka mida ah, waxaa la hubaa inay inay kugu tagtay waa la intay doona markaa la ekaato caana waad cabtay waxaan laga fiirinayaa inta ka horeed baashan aad cabtay ama qadarkaad cabtay haddii la qaybiyo ma gaari lahaa shan goor wax la cabo la nuugo ayb marka xarama fi اladhar sidaasuu sheekhu yidhi qiilkaa uu sheegay iyo tardiidkaas waxaa alimaam الnawowi iyo raafic inay ku khaldameen baa iyay culummadu sheegayaan sirajudiin albulqini iyo ibn اlciraaqi waxay isku raaceen waliba de sheekhii sirajudiin buu ka soo qaatay kitaabka atadriib fii fiqi shaafici uu ku sheegay iyo tasciil minhaajba uu ku sheegay hawshan inay khalata almansuus fi lum umka shaafici waxaa ku cad mukhtasarmusnina ku cad waxaa weeye haddii caanihii hooyada wax lagu daro caanuhu ama xoog bateen ama ha laga xoog bateen laba goraba waa maxay waa muxarim caanihii walow khuli labanu bimaa'ici sawaaun halaba aw huliba laa farqa sidaasaa ku cad fii nasi shaafici fi lum wa fii mukhtasar اlmusani laakiin minhaajku wuxuu ku raacay muxarar muxararna wuxuu ka soo gaabiyey sharxu kabiirkiisii sharxu kabiirka waxaa ku qoranna baqawi iyo abulfaraj azaaz keliyaa sheegay amaa nusuusta shaafici waa mukhaalifa kadalika ibnu mundir fi e, lawsat shaafici wuxuu u tiiriyey caanaha haddii wax lagu dheeho lagu daro waxaa lagu dhehe ama ha ka xoog bata ama yuusan ka xoog laba gooraba waxaa lagaa soo qaadayaa inaad caano cad cabtay caano cad cabtay oo islaantu ay hooyadaata adaguna aad wiilkeedita marka tafsiilkan meeshan ku jira ee fain quliba ah waa waa marjuux marjuux wey sawaaun alaba aw quliba waa muxarim labada qowle adhar uu geliyey fi taxriim uu geliyey waa ayru muctamad ayru muctamad weey wlmuctamadu waa maxay anlaa tafsiila can shaafici ahar laba qowl buu sheegay shekh imaamku laba qowlkan diidannahay hadduu intuu shaafici warkiisa sheego wej asxaabta sheego dhib ma lahaatee ee shaafici meesha hal qowlunbuu ka qabaa weeye laba qowl kama qa masaladanu ka hadlayn laakiin halabada halabada waxaa eega abu thawr abu thawr mundir iyo raggaasaa eega wa bihi qaala abu yuusuf alqaadi wa maxamed xasan ashaybaani halkaasa iyagu eega waxay leeyihin waxaan eegaynaa caanuhu ma laga xoog batay mise lagama xoog badann hadday iyagu xoog bataan caanaad cabtay haddii laga xoog bato istihlaag baa dhaama istixaalaad waba maadan cabin laa abu xaniifa asagu wuxuu leeyahay caano saafi oo soolama ah ayaa rabbi ka hadlay dhaqanna ahaa marba haddii mushaare lagu labo ama daawo ruuxa lagu qaso uu cabo caanaba muuse cabin laa taxriima nin ictibaariya halabada iyo nimaan kala qaadin halabe iyo hayru lhalaba oo shaafici ah iyo nin marba khaliidba hadduu yimid yidhaahda waxba meesha kama jira abu xaniifa saddexda madhab baabka ku jira aan iskaga tagno inaad fahanteen baan u malay waxaan ka niqaashayn marxab wayuxarimu maxaa dhiman fain uliba labanu caanihi haddii laga adkaado wa shariba sabiyu sabigiina uu dhamo ama caba alkula dhammaan caanihi kii lagu darayba qiila waxaa la yidhi awilbacda kulli ma ahe barhba uu ka dhamo mushaaridba uu barhka cabo xarama fi اlahari wayuxarimu waxaa taxriim keeno oo wiil kaa dhiga islaantiina hooyadaa ka dhiga iijaarun qulaamin caanaheeda lagugu qulaamiyey wakadaa waxaa la mida ah, iscaadun san iskaga shubid caanihibaa sanka lagaaga shubay kadibna maskaxday aadeen ama intay soo noqdeen bay sanbacraarka iyo halkaa hanqaal ka soo dhaceenoo colooshii aadeen calalmadhab sida lagu taga haddaanu qabsano ibnu nujaym alxanafi kitaabkiisa baxruraa'iq ijmac buu soo guuriyaa haddii haweenay caanaheed lagugu qulaamiyo ama sanka lagaaga shubo in laga soo qaadi inaad naaskeedi nugtay naaskeedi inaad nugtaa laga soo qaadaya baxuraad mujalad saddexaad laba boqol iyo toddobo yuu ijmaca ku soo guuriyaa laakiin misada waa khilaafiyo cataa alkhuraasaani ayaa odhan jiray taxriimku yaradlac kuma sugnaado bisucuuti walaa bilwajuur kuma sugnaado waana riwaaya can axmed maxambal oo wuxuu laa yahbat الtaxriimu إila biridaaci min الthadyi naaska in wax laga nuuga mooyeen xisaabahan kaleed wadaan oo dhanba waxba ku socon maayo waa riwaayة can أxmed wakhtaaraha waxaa doortay cabdاlcasiiz oo min asxaabihi baa doortay ayb laakiin jumhuur alxanaabila iyo sida mashhuurka can axmed ka ah waa maca aljamaaca wakadalika ibn mudir khilaafka wuu sugay wuxuu uhi wakhtalafa ahluاlcilmi fi اlwajuuri wالsaxuuti wاlxuqna oo isku khilaaeen marka ijmac ibnujam uu sheegay oo ijmac aan sugnaanaynin wayuxarimu idinta waataan maxay ku salaysantaha waa inaga soo maray ha alcibratu ma biitibaaci اlalfaad wاlmuctaad baah mise macnaha iyo nuxurkaa la fiirinaya haddaad tiraahdo alcibratu waxaa weeye waa biاlalfaad yurdicna waummahaatukum ulaatii ardacnakum idin nuujiyaa lay nuugno naas la nuugay wax ku xidhanya caano meesha yaallo sanka lagaga shubay ama afka lagaga qulaamiyey oo laygu daldalay nuugma ma aha islaanna ima nuujinin waa markaan laftiga ku dhegno waa riwaayada axmed iyo caطaa alkhuraasaan itaabici meeshay milicsan hayaan wey haddaan macnaha aan eegnana ninka caana lagu qulaamiye afka laga siiyey ama beebkani xidid laga siiyey iyo ninka sanka lagaga shubay iyo kii caadi u dhamay iyo kii naas jaqay kulligood maxay cabbeen caanay wada laqeen wey caanaa shirkoodii wada galay waana waa dheefsadeen islaantaa meesha taaganee xaali ah gabal jirkeeda kamida oo dheefteeda aad dheefsato ku galay oo dhiiggaada ku koray hilibkaadana ku shaqay macnihii marka waa isku macne isku meel bay wada marahayaan ooda hala baaciyo iyo hala jido waa isla gurugeyntii wey marka hal ilcibratu biitibaaci اlalfaad aw bimuraacaati اlmacaani qaacidaad soo marteen furuucdeeday ka mid tahay aan iskaga tagno sheekhu wuxuu yidhi laa xuqnatun fi اladhari wayuxarimu waad soo martoma laa xuna ay laa tuxarimu xuqnatun xagga dambe in lagaaga shuba caanihii taxriim ma keenaan xuqnatun filad haddaynu qabsano wa waxaa weeye xagga dambe waxa la iskaga shuba daawo daawo ahaan baa lagu talagalay xeedmahan wareegsan iyo malawadka iyo qaloonka weyn iyo qashin ku fadhiistay ku istaagay iyo kugu dhegtay baa lagaaga qaras bixiyaa caloosha inay baxdo oo qashin laga soo saara xagga damx laskaga shubaayo wii wixii dheefsi ah sanka iyo afka iyo xaggaasaa laga qaata idan wii xagga dambaga lagaga shuba ku dheefin mahayo wey xidmahan waaweyn wix dhex fadhiyo unbuu ku daadan kadibna saxradii baa jirci musqushaad geli waaba shubantayba waxaad dheefsatay ma jiro wey marka xuqnadu macnana kama aha ridaac lafdiga ridaacna midna ma aha xuqnadu markay wax kaga duwan wajuurka iyo eh, iscaadka kaga duwan tahay lama raacin macnana meesha ma yaalo oo meesha ishaal isqarashfal weeye dheebsi iyo taqadii meesha ma yaalo inaad garateen baan u malay muqaabilka adarka wuxuu leeya waa la mid sucuud iyo wujuur iyo xuqna waa isku mid markaad xagga dambe iyo lagaaga shubo waad dheefsan calooshaba ku fiicnaan wuxuunbaad jiidi silingaat wuxunbaad jiidi ku raacahay marka maamada jirkeedii iyo caaneed wuxunbaa kugu jira adarku isagu maqaabilku saasuu leh aan iskaga tagno waxaa la milicsanaya marka waa asalkii masalada ridaaci mafhuumkin baa la ysku hayaa wa sharduhu shardu ridaaci nuugmada shardigeedu waxaa weeye radiicun xayun sharduhuna waa maa labuda minhu waa inaga soo maray waxaa la ilaaqi sharda isagoo loo jeedo rugni saa darteed boqolyaha waxay leeyiin waxaa fiicnaa inuu ka cabiro wa sharduhu xayaatu radiicin uu wa sharduhu xayaatu radiicin say shardigu ilaa shardigu midkaasaa ah maxaa radiicu ama murdicadu ama oo macidadiisa rugni buu soo soo maray wa sharduhu shardu ridaac nuugmada islaanta hooye kaaga dhig aduguna wiil kaa dhegaysa waa radiicun ilmo yaroo waxjaqawaan xayun oo nool midkaasoo lam yabluq aan gaadhin sanatayn laba sana aan dhammaysanin axaadiiii badnayd baa marka u daliil ah xadii umu salma ayaa loo daliishadaa laa yuxarimu min aradaaci ila maa fataqa alamcaaa fi اsadyi wa kaana qabla اlfiaam riwaayo kale wa kaana fi اlxawlayn laba sano wixii nuugme ah unbaa nuugmo sax ah midaasaa wa ku xihan yahay xadiikaas sida sawaabka waa mawquuf mucalum biwaqfi sida daaraqudni uu ku sheegay cilalkiisa ibn cabdilbarna uu soo guuriyey tamhiidkiisa marka waxaa uun ka qaadanay eh, axaadii kale inama radaacatu min almajaaca iyo sida cukfiga muctaadkaa ah, ilmaha waxaaun intuu yaryahay la nuujiyaa iyo qur-aankan isku qabanay wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn baa ilaah yidhi xagga aayadii kale waxamlu wa fisaaluhu alaaثuuna shahran aqalu اlxamli iyo akaru aridaac baa noo soo baxay marka xawlayn baa ilaah sheegay axaadiidta dacfi ku sheegteenna meesha waa ku timid macnaha xadiidka ina man radaacat min almajacna waa xoojinaya ilmo yar oon laba sano ka badnayn oo xilliga ilmanaas jaqa ama wax nuuga ah ayay hawsha khusaysaa wixii intaa ka dambeeya nin weyn baad noqotay agooraysa duurkaadaad ordaysaa marka xayun lam yablq sanatayn halkaasay ku salaysan tahay washardu waxaa weeye radiicun xayun lam yabluq aan gaadhin sanatayni wa khamsu radacaatin iyo shan in la helana waa shardi masale khilaafi awey ah aad laiskugu maandhaafay jamaaca min asaxaaba waxay ku tageen nuugmo unbaa la shardiyaa wax tira iyo cadada shardi maa idlaaqa qur ku tageen wa ummahaatakum alaati ardacnakum baan ilaahay wa akhwaatakum min aradaaca wlwaalidaatu yurdicna lama sheegin muddo iyo cadad ilaaq qur'aan baanu ku tegaynaa waxaa lagu jawaabay waad khaldanteene ilahay wuxuu ihi wsaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma ilaaq qur-aanku wuxuu keenayaa waxada haba yaran sumuna caynteen ninkii qaada gacanta kaf in la siiyo laakiin suubanaha u sheegay sariqadii iyo tuugnimadii xad iyo qadar rubcu diinaar ah kadaalika ilaaqa ku yimid qur-aankana nabigaa fasiray oo caddeeyey isku meel mariya ayb axaadiia marka muran badan ka keeneen ayb axaadiia marka aan muran laga keeni karin xadiidka caaisha laa tuxarimu almasatu waa almasataan laa tuxarimu alimlaajatu waa alimlaajataan laba afgelis ama laba nuugmo wax ma xarinto xadiidkii marka kale fi saxiix ah ee fii saxi muslim iyo khayrkiiba ku yimid waagi hore toban radaca nuugmo oo la yaqaano yuxarimna jirtay kadibna waa la nasakhay waxaa reebay khamsu radacaatin macluumaati marka xadiidkaas ayaa baabka asalu ah baabka asalu ah marka ilaa saddex nugmaa waa xarinta toddobaa xarinta shan baa xarinta toban baa xarinta iyo idlaaqa intuba waa waa lagu waa la qabaa marka xanafiyada iyo maalikiyadaba iyo awsaac iyo hawri waxay ku tageen idlaaqay ku tageen xanaabilada iyo shaaficiyada yaa masalada ku gar leh noogmadu waa inay shan goor tahay khamsu radacaad la helo haddaad xadiidka caaisha ka murantaan waxaan meel laga mari karin xadiidkii sahla iyo abu xudayfa saalim mowla abi xudayfa odaygiisii markay nabi allow saalim waa ninkaad artay weyne garhka leh waana qaari hadda ka horna qabla alislaam ayaan wiil ka dhiganoo abu xudayfa wiil ka dhigtay haddana xijaab baa la soo dejiyey isagoo nin weynuu gurigu soo galhaya odaygayga abu xudayfaana xoogow inuu dhibsanayaan dareemhaya waa ku dhibanahay wiilkii waana wiilkayga meelangeey maxaan sameeyaa nab wuxuu hi amsa radcaad shan goor nuuji xadiidka asagoo meel laga mara ma laha markaan maslada mari anna waa fii mowdici daruura wa maqaami tacliimi walbayaan hadday jirto shan wax ka yar oo wiilkaa uu ku xaraam noqonayo nabigaa u sheegi gabadho daruuray sheegatay dhibbay sheegatay wuxuu ihi shan nuuji taxrumii calayh shan wixii ka badan khayr weeye laakiin shan wax ka yar hadduu jiro oo ilma hadduu kunugo uu kaaga noqonayo xaaraan nabigaa u sheegila lanna maqaamku waa maqaamu daruura waa maqaamu tacliimi wa bayaan marka taasaan meel ama ridaacu lkabiir waa masalo kaloo inoo doonta hadda ku mashquuli mayno aynu ka tagno wuxuu ihi wadabtuhunna dabtuhunna dabdu eh, alkhamsa radacaad wey shantii nuugmo qaacida hadda aynu soo marraa u lam yuxadda cafwan biluqati walaa bisharcin xuda bicurfi an rujica fii taxdiidi ila curfidi wey wadabtuhuna dabtu radacaati اkhams shantii noogmo koobidoodu iyo qadaridoodu bilcurfi caadiya dhaqan baa loogu laaban ilmahan shan goorbu islaanta nuugay marka la yidhaahdo idan hawsha waa dhammaystirantay shan goor ma dhanna la yidhaahdo hawsha ma dhammaystir curfiga iyo dhaqanka markaa jira unbaa loo celinayaa wey qaacidadana waxay gashaa fi اlcaadaati wاlmucaamalaat cibaadaadka ma gasho maa lam yuxadda lugatan walaa sharcan rujica aw yuxadadu biاlcurfi waa mucaamalaadka iyo caadaadka ama cibaadaadka ta'siilintooda iyo taxdiidkooduba shaarica loogu laabanaya shaarica loogu laabanaya haddaba falow qaطaca hadduu goyo sabigi icraadan falow qaaca waa maxay aridaacu gooy ilmihii naaska nuugahayay iyaaba joojiba nuugmadii icraadanka jeesi uu ka jeesaday nugmadii faruu ka qaaday wuuba ku daalayba ama hawl kalo intuu maqlay shanqar kaleu kasii jeesadayba naaska afka ka qaaday ilma adu miyaad xukuntaa haddi tacadada aridaacu way tiroobaysaa isagoo naaskii nuugahayay waan afka ka qaadeen hawl ku timid wuu joojiyey afkiibuu kala baxay cabaar markuu meelaha wareego haddana naaska ku soo noqday labaa dhahaysa haddana korbuu u mar saddexaad buu ku noqday waa saddex idan curfigaa sidaa islaanta waay le huna naas kaba sii deyn maayo shan goorba afka ku ceshana kalana baxaaya shan goor way tirinaysa idan curfigaa keenahay falow qaaca aridaaca hadduu gooyo icraadan ka jeesi uu ka jeesay nuugmadii hore oo ka daalay ama uu neefsu u baxay tacadad aridaacu nugmadi way tiroobaysaa oo kow waan xisaabsanaynaa wey aw lilahweyn buu u jeesaday falow qaaca aridaaca lilahwan ciyaar buu u gooye kuwa meelahan ka taabto logankaasu calaabadhlaynaya qosali wuxuu bilaabay inuu hadaaqo ilmihii kadib markuu ciyaartii laga daayay buu kusoo laabtay hawshiisa aw bu buu u gooyey wa caada fi lxaal islamarkaana isku soo majiray naaski aw taxawala wuxuu ka wareegay min sadyi naas buu ka wareegey oo kii bidixdaabuu ilaa sadyinkii midigta u wareegay falaa tacaduda amalan bicurf camalan bilcurf curfigoodii baa sidaa ahaa annagoo degeenna ma aqaan haweenka la weydiinaya isagoo nuugu haya dantaad kelid ka taabato uu qoslo af ka qaada naaska haddana uu ku noqdo ma hal gabadh ah mise waa labo dumarkaa la weydiine xisaabta ilingu xisaabtiin idinku ma ahe wacaada fi lxaali aw taxawala min tadin ilaa tadin waa isla islaanti laga hadlaya hadduu laba sidkoola ahaa oo marka tan intuu nuugay haddana af ka qado islaanti kale haddana nuugo waa laba nuugmo labaa laga soo waa laga hadlaya waa haweeney keligeed taxawala min tadyin naas buu ka guuray ilaa tidin aakhara falaa tacaduda camalan bilcurfi walow xuliba haddii la liso minhaa gabadhi dafcatan waaxida hal mar baa caano badan laga lisa wa uujirahu waana lagu qulaamiyaa hamsan shan goor aw cagsuhu cagsigiisi weeyo shan goor baa gabadhi laga lisay wa uujira waxaa lagu qulaamiya dafcatan waaxida fa radcatun waaxida hal lug baa laga haddii lagu yidhi tirada qadarideeda iyo koobideeda curfiga dhaqanka muslimiinta loogu laaban iyo haweenka masaa'il buu ku tafriicinaya waa maxay haweeney baa caana hal mar laga lis shiiko yarba lasoo ama bikeeri waa gabadhibaa laga lis weelka meesha la dhig dafcatan waa hal mar baa laga lis laba xiskiile lama sugin ee hal mar baa laga lis markaasaa koobkii ama litirkii laga lisay yaa wiilkii yaraa ilmihii yaraa shan goor lagu qulaamiyey an goor lagu qulaamiyo hadaan xagga qulaaminka ka fiirino waa khamsu radacaat haddaan xagga infisaalka iyo lisida naaska aan ka fiirino waa radcatun waaxida hal xiskiin iyo hal nugmo wey aw cagsuhu aw cagsuhu iska cadday ti bedel haddee walow xuliba khamsa maraatin wey wa uujira dafcatan waaxida hal mar lagu shubo cagsigu taas wey faradcatun hal nugmuun baa laga soo qaadaya camalan bilcurfi iyaduna camalan bilcurfi marka marna waxaad eegaysaa infisaalka oo xilliga canaha la leysay ah marna waxaad eegaysaa xagga ku shubiddaad eegaysa marka qowlkan asagu had goor wuxuu fiirinhayaa suurada horena wuxuu fiiriyey infisaalka ila laba masla iskugu meesha kuu taalla suurada hore wuxuu eegay qowlkan qawiga eegayaa infisaalka lismada hore waa dafca waaxida qulaamintan dambe shantaa waxba laga soo qaada maayabu tan dambe ah waxaa la laysay gabadhii shan goor waxaa lagu qulaamiyey mara waaxidan wuxuu ka eegahayaa wajuurku ka fiirinhayaa wuxuu fiiriyey infisaalka marna wuxuu fiiriyey ku qulaamintu eegay wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan khamsu radcaatin min aلsuuratayn qowlas wuxuu leey labada mas'alaba waa khamsu radcaat inaga laba afleen yeeli mayna waxaad eegteen infisaalka marna waxaad fiiriseen kuulaaminta ma yeelahaya buui hadee goor maxaan egeynaa buui isagu muxuu qabaa hantuu fiirinaya shantunbuu eegayaa haddii gabadha shan goor la lisay hal marna wiilka lagu qulaamiyo waa shan buu taagan yahay hal mar la lisay gabadha shan goorna lagu qulaamiyna waa han isagu shantaan bay kaga dheganta qowlka shantay kaga dheganta kii horena asagu xuuf kala fiiriyey marna infisaalka marna qulaamintu eegay wa fii qowlin waxaa ku sugan khamsu radcaatin weeye fii kulli minhuma ay fii kilta almasalatayn labada masalaba isagoo halkaasu fiirinaya nadara ilaa ijaarihi fi اlula wainfisaalihi fi اaaniya walow shaka aan iskaga tagno walow shaka hadduu ka shakiyo hal radaca ma nugay wiilku khamsan shan am aqala afsaxu waxaa way min xayu alcarabiya aw in hal tardiidkoodu aw baa la daba dhigaa am waxay timaada markay hamso tahay hamsada ayaa am mucaadalo looga dhigaa tacdiil hal aadaca hadday tahay aradaca khamsan am markaa sax wey hal markay tahay waa inaad aw tidhaahdo ayib maxaa idiin qora idinku aw baa idiin qora saxa aw nimanka qora iyagu wax saxday oo wax hagaajistay wey kutubtii hore ku tacliiqisay nawowi oo raafici ku tacliiqisay ragga hore ee shaaficiyada ah marka waa tasxiix gadaal ka yimid walow shaka hadduu ka shaka hal radaca sadigu ilmuhu ma nuugay islaanta hamsan shan goor am aqalla ama wax ka yar buu nuugay aw mase wuxuu ku shakiyey hal radaca fii xaweema laba sano gudahood buu ku nuugay am bacdu mise laba sana wax kadib buu nuugay falaa taxriima taxriim ma jiro qaacidaa soo marteen waa maxay ashaku fi sabi wa shardi yمنع تaرaطب المaشhروuط والمسبب idan nuugmadu waxay ahayd sababkeena xukم تaxriima ayadii baa laga shakiyey falaa cibrata in ilmuhu uu laba sano gaadho fii xawlayn ay tahay ama شhan nuugma ay tana shardi buu ahaa shardigii inuu hirgelay in kalaan ka shakinay falaa maشhruuطa macnahaasaa marka qaacidaad soo marteen wey falaa taxriima taxriim ma jira lishaki fii sababihi wa fii sharihi ayb baa laga shakiyey wاlaslu cadamuhu asal waxaa way inaan laba sanana ay hawsha aysan ahayn shanna aan la helin baa asal ah halkaasaa loo laabanaya wa fi اaani wa fi اaani baan ii dhiga laakiin bacdu nusakh wa fi اaaniyati wa fi اaaniyati masalada labaad ee u dambaysa oo ah hal radaca fii xawlayni am bacdu midaas weeye وفي الثانية qwl baa ku jira aw wجه wj baa ku jira sida raajna waa qwl للشhaaفiعي qowl للشhaafiعي wey وفي الثاaنiيaةi maسلada labaad qowl baa ku jira odhanaya wuu keenaya taxriim buu keenaya oo qowlkan wuxuu milicsanayaa wuxuu le muxuu ka shakay ninka in uu شhan goor nuuga shaki kama qabo inuu islaanta nuugana shaki kama qabo shaki wuxuu ku yimid ma laba sano gudahood bay ahayd mise laba sano kadib bay ahayd hawshu waxay dhacday ma laba sano kadibba mise mise laba sano gudahood bay ahayd marka wuxuu le laba asal baa isqabtay alasl waa maxay waa cadam الtaxriim asalka labaad yimidna waxaa w alasl waa cadamu maa zaada can اlxawlayn xawlayn waa la gartay wixii ka badan asal inuusan jirin wey marka taqaabul aslayn baa meesha ka soo baxay laba asal baa istacaaruday marka wejku ama qowlku aragtidiisu aragti sahlan ma ah aragti sahlan ma ah لأن الأصل waa بقاء الxowleyn waxaa kaloo أصل waxaa kaloo أصل inuusan jirinba تaxriim uusan jirin oo ninkan iyo gabadhan ay أجنبi kale yihiin أصل waa cadم التaxriimi wa cadم الmaxramiya أصلa أصlna waa maxay waa بقاء الxowleyn wa cadم الزiyaadة labada aصل baa fooda isgelinaya wuxuu u gudbay faslkii labaad aan iskaga tagno faslkii labaad buu u gudbo ku saabsan فيi man yaxrum bالرضاع fii man yaxrumu biradaac usuusha marka fasalkan waxay u laabanaysaa murdici iyo murdicadii iyo saaxibu laban laban اfaxli alfaxl wاlmurdicatu wاlmurdic radiicii wax nuugayey tii la nuugayey ninkii midda la nuugayey qabay caanaha iskaga saddexdaasuu fasal ku dul wareegaya wa tasiiru waxay noqon almurdicatu haweenayda ilmaha nuujisay ummahu hooyadii bay noqonaysaa qur-aankana cadeeyahad ummahaatukum ulaatii ardacnakum wakhwaatukum min aradaaca wاladii minhu labanu ninka caanaha keenayna ama caanuhu xaggiisa ay ka ahaadeenna aabbahu aabbihi buu noqonaya labanulfaxli baa la yidhahdaa islaantu galoof meesha iska ordibay ahayde ninka irmaaneeya xile irmaanayska ah aabbahaabuu noqonaya wاladii midka minhu xaggiisa allabanu ah, caanuhu ay ka yimaadeenna aabaahu aabbihii weeye kaa iska badaaya xadiidka caaishiki iyo qisadii xafsa waa inaga soo maray kaa walaalkiibaaba adeerkuu noqonay adeerkuu noqonay bacdu salaf oo saxaaba ka mid yihiin ee masaladaa ka niqaashay labanulfaxli taxriim ma keenaa hawsha makuu leeyahay waana loo oo sunadaan soo gaadhin sunadaan soo gaadhin wa tasri way tallaabi alxurmatu xaraamnimadkii ilaa wlaadi awlaadi radiic kii wax noogay ubadkiisibay u tallaabayso qaydka maxaa ku baxay awlaadda u ku yidhi ilmaha la nuujiyey usuushiisii iyo xawaashidiisii hawshaa ma saamaynayso wa tasri alxurmatu xurmatu radac waxay u tallaabaysaa ilaa awlaadi awlaad aradiic islaantaa wiilka nuujisay wiilkaa wiilkiisa wuxuu sii dhali doono gabadhiisa gabadh wixii asaga ka farcama dhan waxay u tahay hooyo hooyay u tahay ayb laakiin asaga hooyadii hooyadii dhashay aabbihii walaalihii adeerkii islaanta waxba kama khuseeyo wax ka khuseeya ma jiraan hooyadaadii ku nuujisay iyo xagga naaska hooye kugu ahayd aabbihii ku dhalay baa aroosi kara islaantii naaska ku nuujisay hooyadaa ahayd xagga noogmada walaalkaa oo kaa yar baa soo doonaya aroosi kara war hooyada ka ku tag mana naas ka shaqayba kule marka saasuu sheekhu ugu qayday watasri اlxurmatu ilaa awlaadihi kuma dhihin ilaa usuulihi waxawaashihi usuushii aabbihii hooyadii dhalay laguma dhihin xawaashidun waa dadka dasgala sameynaya walaalihii iyo ilmaadeertii marka sidaas masaladu marka waa sidaa wey waa masaailku marka kaga duwan yahay weye ridaacu kaga duwan yahay nasabka kaga duwan yahay wey aan iskaga tagne wuxuu sheekhu yidhi walow kaana lirajul hadduu nin u ahaado amsu mustawladaati khamsun mustawladaatun cafwan shan adoom oo laga ilmo dhashaday addoommo shan ah ayuu milklmin ugu galmooday uu ka caruur dhashaday aw arbacu niswatin afar dumar ah ayuu markaa u galmooday oo uu qabaa afar dumar haddee ayagu lagama badin karo dumarku afarun baa laisoo gelyahay shan ayagu lama ogolo addoomuhu laakiin shan iyo toban iyo kontan iyo haddaad gaala kuu jabto oo shan boqoloo addoon guursato reerkii laangaabka waad badin kartaa reerkii laangaabka markaad ka dhalatay hal maalin baa kusoo bira shan boqoloo wiil ama laba boqol iyo konton gabdhood iyo laba boqol iyo konton wiil adaa beel gooni ah oo gooni u degan noqonaya walow kaan lirajulin khamsun mustawladaatun aw arbau niswatin arbacu niswa wa um waladin oo shan lagaga dhigay afar dumara uu qabay iyo adoonuu ka ilmo dhasay shan ama shan adoomo oo madax bannaan buu lahaa maxaa loo jeedaa faradaca طiflu ilmo yar baa noogay min kullin haweenay walba radcatan hal mar buu noogay saara wuxuu wiilkaa noqonayaa ibnahu ibna rajuli fil asax haddaynu qabsanno fayaxrumna dumarkii ka xaaraam noqon calayhi dushiisa wiilka haweenkaasoo dhan xaaraan bay ka noqonayaan maxay xaaraam liannahunna dumarkaasi mawdu'aatu abiihi waa haweenu aabbihii u galmooday laakiin asaga hooye ooma ah laa ummahaatun lahunna waad soo martay indhaha kala qaad shan addoon yuu midiba hal mar nuugay marka mid walba gooni loo fiiriyo lagama helin hamsa radcaad shardigu ridaaca muxuu ahaa shan nuugma waa in la helo min imra'atin waaxida tan mar buu afka geliyey tanna mar buu noogay tanna mar buu noogay haweenka mid walba waa maxay hal mar buu noogay hadaba lama hayo shardigii ridaacada ma dhammaystirmin ma dhammaystirmin ayb taa waa la fahmay haddaad laakiin shanta isku ururiso waa sida asaxa muqaabilkiisii hooyay wada noqonayaan mid walba hooyay noqonaysa markaad isku ururiso marka wuxuu ku uhi saara ibnahu kii haweenkan buu u noqonaya wiil u noqonaya saara ibnahu wiilkiisabuu noqon filas haddaynu qabsano oo xaggee asagoo ka eegaya shanta haweenba caanahooda yaa iska leh ninka irmaaniye irmaaniska gabdhahan caanaha ka keenay soo aniga maaha shanta nugmeed cabtayba anaa iska leh aniga marka la ii kaafiiriyo aabbaha baan ah maxay caano aan leeyahay anugu yaa shan goor nuugtay maade shan addoommoay kala ahaayeen yaa iskale addoommaha caanahan ayaa ka keeno gabdhaha ka daririyey adiga shan baad iga nuugtay aabbaan ku ay agga fadhiisa wey warkaa fahanteen baan umaynaya laakiin marka loo eego addoommadii fayaxrumna calayhi wiilka xaaraan bay ka noqonayaan liannahunna dumarkaa shanta ah mawducaatu abiihi waa aabbihii haweenku u galmooday dhankaasay marka xaaraam kaga noqonayaan laakiin xagga nuugmada ma aha waad garateen baan u malay hawshaas hawsha inaad ayb marka asaga waxaa haysata walaa tankixu maa nakaxa aabbaaؤukum baa asaga ku dhegaysa wiilka nikaaxaasna waa galmo iyo guurba milkilyamiin ama guurba waa isku mid asaga halkaasaa haysata laakiin xagga nuugmada gabdhaha marka loo eego mid walba marbuu nuugo ridaaci ma dhammaystirmin shardigiisana lama helin marka odayga laga eego caanahana iskale gabdhaha darariyeyda waa la helay weeye ayb warka inaad fahanteen baan u malay aan iskaga tagno waxay u baahanta indhaha laga kala qaadamo culays ma leh ayb idan labanljamiic dumarkaa shanta ah kuwii hore iyo kuwa dambeba kuwa dumarkaa dhammaantood caanahoodu waa min alabi min alrajuli saasuu aabba ogu noqday laakiin mid walba marka gooni loo fiiriyo lagama helin hamsu radacaad ayb walow kaana tan dambaa yar dhib iska eeg hadda kaana hadduu ahaado lirajulin badela mustawladaati kuwa lagaa ilmo dhashaday bedelkoodii banaatun gabdhuu lahaa nin baa meeshan jooga gabdho walaalihii ah ayaa meesha jooga kuwu dhalana way joogaan oo an ah hantii way hadda walow kaana lirajulin badela mustawladaat meesha mustawladaadkii shanta ahaa bedelkood waxaa jooga banaatun baa u ahaaday gabdho asagu ugu dhalay shan gabdhood u dhalaa jooga wiilkiibaa marka mid walba mar nugay suurada hora soo celinaysaa wiilkiibaa mid walba mar nugay falaa xurmata bayna alradiici walabi walrajuli xurmo ma dhaxayso maxaa yeelay caanaha suuf maba lahaba aabbaha rajulkaas rajulka iyo wiilka horta falaa xurmata baynahu wa bayna alrajuli kadalika laa xurmata lahuna calayhin ayaguna wiilka xaaraan ka noqon mahayaan filas haddaynu qabsanno maxaa yeelay ka soo qaad ninkan gabdhaha ay la dhasheen ilmaha yarka muxuu u noqon lahaa abtiba u noqon lahaa akhawaat ka soo qaba matala ilmo yar ayaa wuxuu noogay shan gabdhoodoo walaalaha ah yumiddiiba mar noogay waa adiga hadee adiga adiga irshaad bal soo qaad adiga irshaad ah shan gabdhood oo kula dhasho walaalaha ah ayaa kura yar oo islaameed ayuu mid walba marnugay adugu ilmahaas waxaad abti u noqonaysaa markay walaasha hooyo u noqoto soo inaa isfahanna ma aha ilmaha abti gormad u noqotaa abtinimadkaadu waxay ku salaysan tahay walaaشhaa inay ilmaha hooye u noqoto taasi ka soo tag tii labaadee ka horraysay banaadka soo qaad adoo meeshan fadhiya shan gabdhood ood adugu dhashay oo biyahaadi adugu aad dhashay ayuu ilmo yaroo islaameedoo hal sano jira ama ka yar buu tiba mar buu nuugay gabdhahaadu ilmaha yaree nuuga hadday ilmahaas hooyo u noqdaan aduu maxaad u tahay awow hooyaad u tahay awow hooyo ayaad u tahay hadday iyagu hooyo u noqon waayaanna waxba amatisoosmayna fahmin gabdhihii walaalaha ahaa hadday hooyo u noqon waayeen wiilkana abti ooma tiid kuwii aad dhashay hadday hooyo u noqon waayaanna awow ooma tiid haddaba midiba mar buu nuugaye hooyana oomay aha walaalaha gabdhahaadon hooyo ooma aha falaa xurmata baynahu wa bayna aradiic walaa xurmata baynahu wa bayn murdicaat inaad fahanteen baan u malay waa suuro yar adag laakiin marka hadda waa waadix soo maa idan awownimadu waxay ka timaadaa in la helo hooyanimo abtinimo waxay timaadaa marka la helo hooyanimo idan awownimo lama helo abtinimona lama helo ilaa biwaasitati umuumatin haddaba walaalaha markay nuujiyeen caanahan ay nuugaan adugu melihido walaashaa maba guursan kartid oo galmoon kartid nin kalaa iska leh wiilkani nin kala xisaabtamin laakiin adugu adiga wiilkan wax idiin dhexeeya ma jiro ayib markay nuumadu dhammaystiranto oo khamsu radacaatan ay noqoto ayay hadday walaalaha nuujiyeen aad arti u noqon lahayd hadday gabdhahaadu nuujiyeenna aad u noqon lahayd awow macnahaasoo warcad ma ah aan iskaga tago haddii ka badan wuxuu hebelow haddii wax laguu sheegi jiren wax kuu sheegay buuri haddii lagu dili jira anugu ku dili maayagu aan iskaga tagnay faslkan faslkaa weli socdee wuxuu ihi sheekhu asax bale muqaabilku waa maxay muqaabilku asagu wuxuu eegayaa wuxuu isku ururinayaa radacaadkii tan halkeedii shantan gabdhood suuq suuqeen meesha maxaa laga helay bilmajmuuc shan marka awowbaa u tahay abtina u tahay asagu muqaabilku taagan yahay ayb laakiin asaxa ka saxsan wa abaa-ulmurdicati tii ku nuujisay aabbayaashee islaantii nuuji soomaali baabkan ridaca ma yaqaanaan islaam baa dhaan meel u aadi wiilkeedii yaraabay kaga tegi gabadh muxuu ahaa ay qaraabo yihiin ama dariskeeda ah hebla iisa maantan islaanta wuu nuugahayaa casar gaaban baa dhaanka wada iman gabadhii islaantaas wax nuujisay gabadheedin horu ka orosahaya baabkan soomaalidu waliba khaasatan reemiyigu lama socdaa mana ixtiraama baabkan nugmadu khatar wey khatar wey wa abaamurdacati tii nuujisa aabbayaasheed oo min nasabin xagga nasab ooga aabbaah aw radaaci nuugmo oga aabbaah ajdaadun awowayaal weeye liradiici kii yaraa wax nuugay iska cadda islaanta aad nuugtay aabbayaasheed ama aabbaha ugu noqdeen xagga dhalasho ha dhaleen ama nuugmo aabbaha ugu noqdeen adaguna waa awoyaasha yaxrum min aradaaci maa yaxrumu min annasab maslada way iska caddahay wa ummuhaatuha islaanta aad nugto hooyooyinkeed jaddaatuhu jaddaatu radiici wey islaanta aad hooyadeed iyo hooyooyinkeedna waxaa weeye aduguna waa ayeeyaha ayeeyihii kuu yihiin yaxrum min aradaaci maa yaxrum min nasab wa wlaaduha tii ku nuujisay carruurtay dhashay oo min nasabin dhalasho oga carura cafwan aw radaacin nuugma oga caruurana ikhwatu walaalihii wey oo lab wa akhawaatu waalihii oo dhadig wey taana way iska caddahay islaanta aada nuugtay caruurtay dhashay caruurteedu caruurteedu ama ay dhashay ama ay nuujisay hadday lab yihiinna waa waa wiilal walaalaha ah hadday gabdho yihiinna waa gabdho walaalaha ah iska koobaya wa akhawaatuha tii ku nuujisay cafwan wa ikhwatuha wakhwatuha tii ku nuujisay walaalkeed oo lab ikhwatuha raggii la dhashay tii ku nuujisay raggii la dhashay iyo wa akhwaatuha gabdhihii la dhashay akhwaaluhu abtiyaashii way hadday rag wa khalaatuha bariiradihii wey hadday dumar yihiin taana waa iska koobantaha islaanta ku nuujisay wixii ragee la dhashay abti buu ku yahay wixii dumar la dhashayna waa habaryaraha kasii gudub wa abuu dilabani caanaha midkii lahaa aabbihiina dilaban saaxibulaban nin islaantan aad nuugtay ninkii qabay ninka aabbihiina waa awowga waa abu dilaban waa abu saaxibi laban bay ka dhigan taha dedi jadduhu awowgii weeye wa akuuhu wa akhu dilaban weeye hadda caanaha nin kale walaalkiina camuhu adeerkii weeye kii wax nuuga adeerkii wakada albaaqi saan kusii wad saan bay kugu sii socon wey meel walbo wax ka soo wareegen waxaa tiradaa ayib kaa awowgiina muxuu kuu noqon adugu adeerkaa awowgiina muxuu kuusii noqon adna un awoga hadi weygad socon marka hawshii nasabka umbaad gelinaysa wاlabanu caanuhu haddaba caanahayaa iska leh labanu اlfaxli wاllabanu caanuhu waxay u ahaadeen liman duul nusiba loo aanay ilayhi xaggiisa waladun ilme waladkaasoo nazla uu kusoo degay bihi bisababihi waladkaasoo nazla ay nazla labanu nazla allabanu bihi bisababi binikaaxin wa milki yamiinin aw wati shubhatin laa zinan hadda wuxuu rabaa caanahan imtixaanka keenay ee oday uu kugu noqdo aabbo walaalkii uu kugu noqdo adeer aabbihii uu kugu noqdo awow hawsha saameeya caanahaas goormaa la odhan karaa hebel baa iskale wاllabanu liman bay u ahaadeen caanuhu waxaa iskale liman nusiba ilayhi kii ninkii loo tiiriyo waladun waladka waxaa loo jeedaa maa yacumu siqta wax camimahaya xataa dhiciskii islaantan ninkii guursaday ay ilmo u dhashay ama ay ka dhicisay kadibna ay caana ku soo istaagaan naaskeedu ninkaasaa iskale way caanaha liman nusiba ilayhi waladu waladkaasoo nazala bihi ay bisababihi allabana ku yimid nazla markaasi waxa soo degay waa maxay waa labanki naazilku waa labanka nazla faacilkoodu waa caanaha nazla labanu bihi ay bisababihi ayb binikaax muu rabo marku inuu galmadaadi galmo xurmalay ahayd galmahan gabadha ee caanaha ka keentay irmaanaysay ma galmo xurmala mise mayu hadda ka hadlaya binikaaxin bisababi nikaaxin wa milki yamiin waa lamid guur basa shardi ma haddaynu soo maray mustawladaad somayna soo marayn wa milki yamiin baa lamid ah aw wai shubhatin ama galmo ismoodsiis ku dhacday ah laa zinan xurma ma laha ninbaa islaan ka zinaystay ilmay dhashay caana yeelatay caanaha haddaad noogto zaaniga ilmaha la raacin may aabbana oo ma aha waa caana ku yimid bizinan waa caanaan xurmo lahayn weeye saasaan ujeednaa annagu wadaadba ka niqaashana waa jira maxaan saa u nidhi waxaan u nidhi waxaanu soo maray yaxrum min aridaaci maa yaxrumu min anasab ridaac wuxuu raacsan yahay nasabka haddaba zino nasab kuma sugmi jirin ridaacna ku sugmaayo ila ninba ninbuu daba taagan yahay zina nasab kuma sugmi jirin ridaacuna wuxuu daba gashan yahay nasabka haddaba wixii aan nasab ku sugmi jirin ridaacna ku sugmi maayo intaa waan iskaga tagnay ilata walow nafaahu ay nafa lwalada ninkii baa wuxuu iska takooray wiilkii dhashay bilicaanin habaartan buu iskaga takooray intafa labanu caanaha ka takoormaya canhu can ilmulaacini ma iska caddaay haddii islaan aad qabtay oo xaamila aad tidhahdo uurkan anuu melihi ood ka licaantanto soo kaama hadhin nasabku wiilkaana kaama hadhin nafsa shay haddaad tidhaahdo anugu ilmahan maba dhalinba haddaba wiilkaa yarka caanuhu jaqahay markaad iska takoortay caanaha ilmi kalee nuugana aabba uma tiid asagii dhannaababa iska takoori kartao licaan ku tuuri kartay mid darka soo galay oo islaantu nuugay aad ka licaanta warkeeba jooji wey walow ay nafa alwalad walow nafa zawju alwalada bilicaanin buu ku takooray intafa waxaa ka reebtoomaya allabanu caanihibaa canhu can izawji calaaqa lamalahaw haddii waladkiiba uu kaa go-ay aanuhuna aanadadi way ka go-en lagu aanayn maayo wixii nuugayna aabbo ooma tihid islaantan unbuu ku abtirsanaya lianna maxaa labanku waa taabicun linasab ridaacuna waa taabicun linasab wixii nasab goynaya ridaacna waa goynayaa aanu iskaga taga dhiculays ma lehe walow wuiat haddii loo galmoodo mankuuxatun mid laqabaa bishubhatin ismuutid loogu galmoodo islaan nin u deganaydoo reer ahayd baa mid ku khaldamay oo xaaskiisii ow waطia inaan labaa u galmooday imra'atan haweenayay bishubhatin laba nin yaaba islaan isu dabamaray oo mid walba shubho ismoodsiis fawaladad ilmay dhashay ilmay dhashay falabanu caanaha yaa iskale waa yahay falabanu caanaha waxaa iska liman duul laxiqahu اlwaladu ilmihiaas dhashay ninka la haleeshiiyo ayaa caanahana iskale leh biqaa'ifin hidisooc lagu haleeshiiyo aw hayrihi ama waxaan hidisoockay hayrkood soo martino haddii ilmihi wuxuu ku dhashay bacd alwaطi wax ka yar lix bilood wai galmadii shubhada ahayd shan bilood marka laga joogo ayay ilmo dhashay waxaa iska leh kii hore kii hore wadigii shubhada gadaashii afar sano wax ka badan y waxay ku dhashay ilmo waxaa iska leh ka dambe oo shubhada idan waad egaysa waad soo martay aqalu اlxamli wa akaru اlxamli baad kusoo kala maray sida loo kala saaray ragga loo kala guray marka isku khaldama ood soo marteen baylata waxaa kaloo lamida ah keyrka noqon kara intii ishkaalba yimaadoo raggii qaa'ifiinta ay wareeraan in la yaab alaan sugno hadhow markuu qaan gaadh yaa dhihi ninkana wuu ku sheeganaya kana wuu ku sheeganaya u fiirso kaa doonta raac markuu ninkuu dambe u raaco ayay caanihii waagiina yaa yeelanaya caanihii waagiina ninkaasaa yeelanaya way iska caddaan u malay ishkaal baa ku jira waan ka socon kara soo walaa tanqaطcu ma go'do nisbaة اlabani caanaha aanadooda gu'i mahayaan can zawjin zawj ka gu'i mahayaan maata dhintay aw طallaqa wax furay wain طaalat اlmuddatu muddadu haba dheeraato aw inqaطaca allabanu caanuhu haba go'een wacaada ha soona laabte hawsha waa iska caddahaade haddii lagu yidhi caanaha waxaa iska leh ilmaha ninkii loo tiriyo loogu tiriyo binikaaxin aw waطci shubhatin aw bimilki yamiin laa intay caanaha taagan yihiin waxaan leenahay ninkii caanaha nuga ninkii horaa aabbow ah walaa tanqaicu ma go'do nisbat labani caanaha aanayntooda loo aanayo loo tiiriyo can zawjin ka go'i labani go'i mayso an iska go'aynin nisbat labani idaa saaxib laban way haadi ilaa saaxib laban can zawjin ka go'in mayso maata dhintay aw allaqa wax furay waxaa dhimatay laba kun iyo toddobadii kowdeedtodobiy toban kowdeed dhimatay ilaa laba kun iyo sideeddii islaantii aad ka dhimatay iyadoo eh, dhashay aad ka dhimatay caanibaaba ka istaagi waay toban sano labaatan sano soddon sano gabadha hadday caano leedahay ilmahay nuujiso maxaa u tahay aabbihii baa tahay xagga ridaaca islaantana waa hooyadii ilaa aan helo nin kaleoo ka soko maro caanaha loo tiriyo aw alaqa ama wuu furay islaantii baad furtay laba sano ka hor wiilkii aad ku furtay nuujinaysa amminkan bay nuujisaa ama caaniba amminka socdo caruurta ay nuujisa idinkoo kala tegey waa maxay maxaad u tahay aabbaa u tahay agga maay caanaha adaa iskale wain aalat ilmudda muddadu haba dheeraato wanqaaca labanu caano haba go-een wacaadaha soo laabto caanihi gabadh intay ka joogsadeen bay haddana soo laabteen sabab kale oo keenayana ma jiro inay soo laabtaan uur dambenta nin qaaday caana ma yeelanin nin damba ma guursanin intay istaageen nafaqadaray la istaageen gabadha fitimiinaad baa la siiy dib bay usoo noqdeen weli caani adaa iskale wa aduu kuu taagan yahay <laughs> taa iska caddaanu balaynaya maxaa yeelay sababkii muxuu ahaa caanuhu ahaa ninkii caanaha nugana wuxuu ahaa xukunkii inaad u noqoto ab aabba u noqoto wax kaa teedaya kaa hortaaganna ma jiro xukunkana waxaa loo tiriyaa ilى أqرب الأسباab الxukم الmuتaجadid يudaafu ilى أqرب الsabب cinda الculamاء waad garanaysa waxaa soo kordhaa waxaa loo tiiriyaa sabab u dambeeyey riixlahana meesha ii yaallo horaanba iska kakabnaa yaa wadaad igaga istaagay qash waa jibiyey sheekho horaanbu wuxuu ahaa low sahale horaanbuu jabnaa iga leexay ma dhehek waxaan leedahay jabkan hadda yimid maxaan u tirinaynaa joogsigii u dambeeyey baa loo tiirinaya macnahaas marka waa iska sidaa aan ka socdo dhib malaha haddaba fa in nakaxad hadday guursato gabadhii laga dhintay ama la furayba waxay guursatay aakhare wadaad kale wa waladad minhu wayna ka dhasho ilmay u dhashay fallabanu caanuhu bacda alwilaayati dhalma kadib lahu lihaani ninka dambaa iskale islam baan ka dhintay waan furay ciddadeedii baa dhammaatay gadaashaybay nin guursatay ninkiibay uur u yeelatay u dhashay caanahaa socda miyaan kula daaran karaa anugu ninka dambaa iskale daliilkeeduna masalada waa ijmac alimaam mundir ijmac buu soo guuriyey wuxuu yidhi ajmaca kulu man naxfadu canhu اlcilma min ahli اlcilmi ana xukma اlabn اlأwli yanqaطicu biاlwilaadati min الزawj الثaani saddex suuraa meeshan taalla sideeduba laba طaraf dhaxtaasha u dhaxaysa waa lagu wareeraa waa laisku khilaafaa mid waa maxay islaam baad furtay ama ka dhimatay cidadeeda baa dhammaatay nin dambay guursatay way u dhashay caana yeelatay caanaha waxaa iska leh ninka dambaa iska leh bilijmaac ayb islaam baad adugu ka dhimatay ama waad furtay caanaheedii oo socdoon go-in wixii nuuganayaa iska leh adiga markaad adiga kii dambe isgalaangashaanna waa masalada shaa'ikada ah labada a id muran mal labada araf muran mal ta qabla اwilaada iyo bacd اwilaada oo kala baxay dhalma ka hor ninka horaa iskale dhalma kadib ninkii dambaa iskale dhaxtaashuna maslatu khilaaf watu soo wada wa qablahaa qabla wilaada qabla اwilaada dhalmo ka hor wixii caanay ahaana lilwali ka horay u ahaadeen in lam yadkul hadduusan gelin waqta duhuuri labayn xamli الثaani in lam yadkul waqtu baa fiican aniga waqta ii dhigan ma aqaan muxuu idin qore waqtu ayib way ii kordhabaya ma aqaan wax ka rab in lam yadkul hadduusan soo gelin waqtu duhuuri labani xamli الثaani haddaan la gaadhin xilligii uurkii labaad caanihiisu muuqan lahaayeen hadda muxuu ka hadlayaa gabadhii baa nin dambe guursatay uur bay u qaaday way dhashay wiilkaa dambe ninkii iskale iyo caanahan dambena iskale waa aanigi wa qablaha qabla alwilaada dhalmadaa ka hor wixii caane ahaana lilwali kii hore ee islaanta ka furay ama ka dhintay baa iskale laakiin goorma suuradii markaa dhextaashahayd buu tilmaamaya waa in lam yadkhul hadduusan gelin waqtu duhuuri labani xamli اhaani uurka labaad caanihiisi caanaha muuqashadoodii waktooda haddaan la gaadhin wey dumar waxaa jira markay uur yeeshaanba lix bilood kadibba caanay kusoo joogsadaan shan bilood kadibba caanay kusoo joogsadaan caanahan mudarar horaanba gabadha ku maqnaydoo ninkii hore leeyahayba mise uurkan dambe ninkii iskale caano u keensaday wey waa foodaa la isgeli marka taasa hadda laga niqaashay lanna alasla waa maxay waa baqaau lawali tan maxasaa loo yidhi alasla waa baqaau caanihii hore ayaa weli taagan leesh sidooduba caanuhu ilmuhu markuu dhashuu calfada intuu uurka ku jira caana ma calfado haddaba caanahan waxaa iska leh intay islaamtu uurka leedahay ka yimid ee ku taagan ninka hore maxaa yeeley caanuhu waxaa calfada ilmaha dhashay markuu dhashay kadib buu nuugaa ilmuhu intuu caloosha ku jiro ma dheerta ilaahay ka irsaaqaay oo ka calfiyaa islaanta dhiiggeeda iyo dhacaankeeda nafaqada waxay cuntaa halkaa laga siiyaa xudunta meeshaas ma dheerta hooyadaa ku xidhan halkaasu wax ka qaataa caanaha naasaha ku wel hawl u taalla isagama shuqulba kuma leh caano goormuu u baxsadaa isagoo calfadaa markuu dhashay kadib ayuu caanuhu yeesha marka wixii caanee dhalma ka horeeya waxaa loo tirin weeye ninka hore waa inu isfaana ayla tahay wakada in dakhala waxaa sidoo sidoo kale lamid a kada minhaaj khilaaf ma gudubtee waa nafsa shay wakada waxaa lamida in dakhala hadduu galo waqtu duhuuri laban xamli الثaani wain zaada bisababi اxaml ayib wakada in dakhala haba galo weeye xamliga labaad wakhtigiisu haba gale xilligii caanihiisu muuqan lahaayeene laba gooraba waxaa iskale caanaha ninka hore wey ninka hore u wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan mar haddii ka dambe uurkiisu la gaadhay xilligii caanihiisa muuqan lahaayeen faallabanu liaani wa fii qowlin liaani allabanu lihaani lanna waxaa la gaadhay xilligii ay muuqan lahaayeen caanihii uu ka yimid isaga uurkiisa isaga uurkiisa wfii qowli qowl waxaa ku sugan lahuma waa isla leeyihiin bur qowl qowl wuxuu yidhi hayna wareerinine waa isla leeyihiin maxaa yeelay gabadhu weli ma dhalin waa xaamilo xamligan iyo uurka ninka iskale ayaa gabadha caanaha ku soo istaajiyo ninkaasaa darariyey kii hore laftirkiisu islaantu ma dhaline asna meesha lug buu kula jiraa lug kula jiraa leanna waxay kala gu ilahaayeen buu leeyahay qowlkan markay islaantu dhasho ayaa kala bax jiray intaysa uurka qaadin ka dambe u qaadayna kala bax jiray mar hadday ninka dambe uur u qaaday caanahana leedahay caanahan in raandhiisoo kii hore ka timid iyo darar cusuba kan dambe uu keena weeye way isku darsadeene caanaha way isla leeyihiin ilmihii nuugana way wada dhaleen buur bimacnaa waxay u yihiin aabba xagga nuugmada ah qowlku warkiisu ma sahlano <laughs> qowlku warkiisu ma sahlano markii intaa bal ku dayno wallahu tacaala aclam